alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wاغfir lana waliwaalidina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jiray kitaabkii riyaad saalixiin lilimaami اnawowi raximah llah khaas ahaan waxaynu joognay baabu lghadabi ida intuhikat xurumaatu alsharci waalintisaari lidiin illaahi tacaala oo baabka toddobiyo toddobaatanaad ah waxaa inoogu dambeeyey xadiiskii ku saabsanaa gabadhii reer bani makhsuum ahayd ee wax iyo xadka inaan marnaba shafaaco iyo erge laga geli karin ruux xadka ku dhacayoo sababtii la yimi inaan laga baajin karin ruux sharaf leh ha ahaado ama yaanu ahaan dadkii haddii la kala sooco oo qaarkood la yidhahdo xadka waa laga jarayaa kuwa dacafadaa laga jarayaa kuwa ashraafta ama ladan ama ay boqorradu dhaleen iyo wax la mida lagama goynayo la yidhaahdo sabab lagu halaagsamo inay tahay ayaa xadiiska laga qaadanaya inama ahlaka man qablakum annahum kaanuu ida saraqa fiihim alshariifu tarakuuh wa saraqa fiihim aldaciifu aqaamuu calayhi alxadd marka sababu lagu halaagsamo inay noqonayso ayaa xadiidku faa'iideynaya laga qaadanaya ummadihii hore qaarkoodna sidaa lagu halaagay haddaba xadiiska waxaa ku sugan adaatu xasrin inamaa ahlaka alladiina qablakum ama man qablakum markaasaa la sheegay masalada macnaheeduna waxay noqonaysaa taasoo keliya lagu halaagay waxaana soo aroortay ashyaa kale oo axaadiistu ay tilmaamayso oo ummadihii hore qaarkood lagu halaagay hadday tahay in qaarkood ghuluwigu halaagay iyo talax taggu hadday tahay dunuub kale oo laynoo sheegay inay markaa halaagtay dembiye mutacadidaa soo arooray xasrigan markaa muxuu noqonaya xasrigu idaafi buu noqonaya idaafi oo ummadaha qaarkood baa taa lagu halaagaa looga jeedaa aan wax kale lagu halaagin sababtii halaagga loogu soo dedejiyey ee taas ahayd macnaheeduna maaha dembiyo kale ma jirine iyadoo dembiyo kale jiraan ayaa haddana dembiga sababtiisa ciqaabta loo soo dedejiyey maadaama taas ahayd xasriga sidaas aawadeed waa loo xasrin karaayo waa loogu koobi karaa waayo dedejinta dembiga loo soo dedejiyey iyadaa u sabab ahayd walow dunuub kaleba ha jiraan waxaynu ka bilaabaynaa insha allahu tacaala xadiidka lix boqol iyo toddobiyo konton dabcadaha qaarkoodna waa lix boqol iyo afar iyo lixdani wa can anasin radia allahu canhu bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen anas ibnu malik ana anabiya sala allahu alayh wasalama ra'aa nukhaamatan fi lqibla in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu arkay nukhaamatan xaaka ayuu arkay xaakadaasoo fi lqiblati xagga jihada qiblada ku sugan waxaa loo jeedaa gidaarkii masjidka ku sugan ee qiblada xigay qibladu ku sugan yahay muraadkeedu waxa weeye gidaarkii ka horreeyey xagga qiblada xigay ayuu xaaka ku taalla arkoo lagu tufay fa shaqa daalika calayh fa shaqa waa dhibay daalika arrinkaasi oo in xaako gidaarka qiblada xiga lagu tufo oo xaggii qiblada loo tufo nebiga waa dhibay calayhi salaatu wasalaam calayhi cala alnabiy sala allahu alayh wasalam xataa ru'ya ilaa laga arkay dhibsadka uu sidaa dhibsadee karaahiyeystay fii wajhihi wejigiisa ilaa laga arkay ilaa wejigiisa laga arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa farxad badnaa markuu faraxsan yahay wejigiisu waa wirwiri jiray muraayad oo kale wejigiisu ahaa ama gobol dayaxa ka mid oo kaluu ahaa wejigiisu siduu u dhalaali jiray shay markuu karaahiyaysto ama uu cadhoodo wejigiisu waa isbedeli jiray marka karaahadaa iyo cadhadaasi wejigiisa ka muuqan jirtay oo laga garan jiray wuxuu yidhi xataa ru'ya ilaa la arkay yacni karaahada iyo dhibsadkaa laga arkay fii wajhihi wejiga rasuulka sala allahu alayhi wasalam faqaama nabigu waa istaagay calayhi asalaatu wasalaam faxakkahu biyadihi faxakkahu waa xoqay nebigu calayhi salaatu wasalaam xaakadii xaakadu waa qallashay gidaarkaa qiblada xigay ku qallashay gacantiisa ayuu ku xoqay biyadihi gacantiisuu ku xoqay fa qaala waxau idhi nebigu calayhi salaatu wasalaam inna axadakum midkiin idaa qaama fii salaatihi markuu kaco fii salaatihi salaaddiisa uu tukanaayo markuu isu taago u kaco ama salaaddiisa gudaheeda uu kaco istaago fa innahu yunaaji rabbah fa innahu isagu shakhsigaasi yunaaji waa la faqayaa ama waa la koodayaa rabbahu rabbigii buu la faqayaa wa inna rabbahu baynahu wa bayna alqibla wa ina rabbahu rabbigiina baynahu wa bayna alqibla isagiiyo qiblada ayuu u dhaxeeyaa yacni waa soo qaabilayaayo maadaama uu markaa ilaahay u tukanaayo shakhsigani oo xagga ilaahay u qaabilay qiblada u jeestay rabbina waa soo qaabilayaa isagiiyo qibladu u dhaxeeyaa waxaa loo jeedaa wuu soo qaabilayaa baa looga jeedaa falaa yabsuqanna axadukum qibala alqibla nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam falaa yabsuqanna yaanu tufinoo tufinoo tufin axadukum midkiin qibala alqibla xagga qiblada yaanu waxba u tufin candhuuf iyo xaakaton weliba busaaqa waxaa loo isticmaalaa candhuuftaa loo isticmaalaa albusaaq iyo albusaaq iyo albuzaaq bisiini iyo bisaadi iyo bizaayi intaba waa isku macna oo ahlucilmigu waxay yidhahdeen haddii saad iyo qaaf ay kulmaan oo kelmad ku kulmaan siinkiiyo zaaduna ku bannaan walaakin can yasaarih ha yeeshee wuxuu u tufayaa xaggiisa bidix buu u tufayaa aw taxta qadamihi ama addinkiisa hoostiisa oo hoostiisa ku tufaya marka masjidku wuxuu ahaa gogol ma lahayn masjidka nebigu calayhi salaatu wasalaam marka uu leeyahay addinkiisa hoostiisu ku tufayaa sibidhna ma lahayn masjidka nebigu calayhi salaatu wasalaam gogolna ma lahayn ciiddaasaa lagu tukan jiray dee masjidkii hadduu ciid yaho ciiddii lagu tukanaayo addinka hoostiisa intuu ku tufuu ciidda ku rogi karaa taasaa laga tilmaamayaa uma akhada dabeed nebigu waa qaatay tarafa ridaa'ihi go'yiisi dacalkiisa ayuu qaaday fa basaqa fiihi waa ku tufay ficil ahaan buu u tusaya uma radda bacdahu calaa bacd dabeedna qaarkiiba qaarka kale ku celiyo waa ismariyey yani go'a dacalkiisii ayuu markaa suba ugu qallajiyo candhuuftii uu qaarkiiba qaarka kale u mariyey fa qaala wuxuu idhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam aw yafcalu haakada ama go'iisa dacalkiisa intuu ku tufo oo isagii markaa go'a dacalkiisii uu ismarmariyo qaarkiiba qaarka kale ku celiyo ayuu sidaas samaynayaa aw yafcalu haakada awd waa litanwiic sidaasuu samaynaya ama sidan buu samaynaya maynu marada dacalkeeda inta ku tufo yadii isku qallajiyo qaarkeedba qaarka kale u mariyo muttafaqun calayhi xadiidka waa la ysku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay qaala alimaamu nawowiyu raximah ullah imaamu nawowi waxau yidhi walamru bilbusaaqi can yasaarihi aw taxta qadamih waalamru amarka la amraayo bilbusaaqi tufitaanka candhufta lagu tufaayo can yasaarihi xaggiisa bidixu ka tufaayo aw taxta qadamihi ama addinkiisa hoostiisa uu ku tufayo huwa fiima ida kaana isagu waa markuu ku sugan yahay fii hayri lmasjidi meelaan masjidka ahayn waa markuu ku sugan yahay meelaan masjid ahayn waa markuu ku sugan yahay fa ama fi lmasjidi masjidka gudihiisa markuu ku sugan yahay miyaa falaa yabsuqu ila fii sawbih kuma tufaayo maradiisa mooyaane meel kale kuma tufayo sidan wuxuu u leeyahay masjidka in lagu tufo marka hore ayaa markaa la diiday oo xadiis baa soo arooray nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi albusaaqu fi lmasjidi khatii'atun wa kafaaratuha dafnuha nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam candhuufta lagu tufo masjidka gudihiisa khatii'atun waa dembi wa kafaaratuhaa waxaa u kafaaro ah oo kafaaro gud u ah dafnuha in la aaso haddii masjidkii oo ciida uu ku tufo waa khatii oo dembi waa tahay laakiin dembigaa waxaa kafaara gud u ah in ciiddaa lagu rogo oo la aaso kafaaray markaa noqotay khalaas waxba kama saaraan haddaanu ciid ahayn xaalka caynkaasa markaa laguma tufaya oo dee dafnigii kama suuragal aha ile markan kale ciid baa ka kor marayso oo ciiddaasaa qarinayso dabeedna candhuuftii way iska qallalaysa ciiddiina wax ka muuqanaya hadhow maaha xaakadiyadu waa ka duwantahoo dee hadhow fadalku markauu soo saaro iyadoo sidii isu haysato ku qallashay ciidii ayay soo baxaysaa marka maadaama ay dambi ku jiro marka horeba inaan lagu tufin baa fiican laakiin haddii ay ka dhacdo waa in ciidda lagu rogaa taasaa ka kafaara guda markaan laakiin masjid lagu sugnayn oo meel bannaana ama eh, markaysaa cidlaa ah la joogo ama gurigiisoo kale meel ciida marka uu ku tukanayo wuxuu samaynayaa inuu marka addinkiisa hoostiisa ku tufo waa samayn karaa marada dacalkeeda inuu ku tufana waa samayn karaa haddii addinka hoostiisa ku tufana waa inuu ciidda ku rogaa xadiiskan masaa'il baa laga qaadanaya masaa'isha xadiiska laga qaadanaya waxay tahay in qiblada xaaka ama candhuuf loo tufa inaynay bannaanayn way xaaraan tahay khaas ahaan marka salaada lagu jiro in xagga qiblada loo tufaa inaynay bannaanayn ahlucilmiga qaarkood waana cammimeenoo waxay yidhaahdeen farqi ma kala lahaa marka salaadda lagu jiro iyo marka kale xagga qiblada ixtiraam qiblada la ixtiraamayo daraaddeed marnaba waa inaan loo tufin laa fi sala walaa fii khaarijiha hadday salaada gudaheeda tahay iyo haddii salaadii oo laga baxsan yahay tahay midnaba in loo tufaa maaha uma bannaana alimaamu nawowi iyo alxaafid ibnu xajar labaduba waxay sheegeen in calal itlaaqa aynay u bannaanayn haddii salaadda lagu jiro iyo haddaan salaadda lagu jirin haddii masjidka gudihiisa lagu sugan yahay iyo haddii laga baxsan yahay marnaba in qiblada loo tufaa ma bannaana inaanay bannaanayn waxaa laga qaadanayaa waa midda koowaad ee nebigu calayhi salaatu wasalaam arrinka waa ka cadhooday marka munkar inay taa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa reebay falaa yabsuqanna axadukum qibla alqibla waa nahyi busaaquna kuma gaar ahaa xaakada ee xataa candhuuftii waa busaaq la yidhahdaa albusaaq ama albusaaq yacni zaa'i ama markaa waxa saad ama siin kay doontaba ha ahaate marka farqi marka la lahaa inay candhuuf tahay iyo inay xaaka tahay midnaba in loo tufaa ma bannaana mar hadduu nebigu reebo uu yidhi xagga qiblada ha u tufina qaacidadu maxay tahay annahyu yaqtadii ataxriim nahyigu wuxuu keensanayaa xaaraantinimayn oo shaygaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu reebay wax ka leexiya xaaraannimada haddaan la helin xaaraantii ka baaqan maayo xaaraan buu noqonayaa mawdicanna wax xaaraannimo ka leexiyo ma hayno saas awadeed taxriim baa laga faaidaysanaya waxaa kaloo soo aroortay xadiis kale uu nebigu sheegaayo calayhi salaatu wasalaam man tafala tujaaha alqibla jaaa yowma alqiyaamati wataflatuhu bayna caynayh wa tafluhu bayna caynayhina waa u soo naqliyeen ku kastoo xagga qiblada wax u tufa candhuufoo kale u tufa maalinta qiyaame wuxuu yimaadaa wa tafluhu bayna caynayhi iyadoo candhuuftiisii indhihiisa dhexdooda ay ku sugan tahayoo wixii candhuufu u tufay qibladaa loo soo ururiyaayo halkaasaa loo saaraa saasuu aakhire ku yimaadaa xaakooyinka wuxuu u tufayna waa saasoo kale oo inta loo soo ururiyo ayaa indhaha dhexdooda loo saaraa saasuu aakhire ku yimaada iyadoo halkaa u saaran ayuu aakhire ku yimaadaa xadiiska caynkaasa culammadu waxay yidhaahdeen waa sanadkiisu waa jayid xaafid ibnu xajar iyo ahlucilmi kaleba waa quweeyeen weliba ariiq kalena waa leeyihi shaahid kalena weliba waa leeyihi marka maadaama laynoo sheegay waciid iyo goodi lagu sheegay loogu goodiyey aakhiro insaan lagu ciqaabaayo nooc cuquuba a ah weeyaane waxay ku tusinaysaa inaynay bannaanayn saasay ku tusinaysaa waxaa laga qaadanayaa ixtiraamka qiblada la ixtiraamaya laga qaadanaya saas aawadeed dadka qaarkood oo daaqadaha masjidka oo qiblada xiga ka tufaya candhuufta waa arrin qalad ah waana in laga reebaa oo la yidhaha saha samaynina qofku waa inuu isku tarbiyeeyaa oo ka caado yeeshaa inaanu xagga qiblada waxba u tufin walow salaad bayaanu ku jirin masjidna yaanu jooginbe bannaanka markuu maraayo xagga qiblada yaanu u tufin xadiiska waxaa kaloo laga qaadanayaa candhuufta marka la tufaayo ama xaakada la tufaayo in xagga bidix laga tufo midigta lafteeda waa la diiday oo riwaaya tilmaamaysa xagga midigna yaan u tufin waayo malagii ayaa ku sugan xagga midigta malagii xasanaadkaa ku sugan oo kii sayi-aadku miyaanu bidixda ku sugnayn waxaa la odhanayaa waa ku sugan yahay maadaama sharcan la banneeyey xagga bidix in loo tufo waxaa laga qaadanayaa inuu isagu ka baydhaayo aan markaa waxa weeye waxba aynay yeelin miduu dhibsanayana aynay ahayn uuna ka baydhayo rubama inuu xaggan kale u baydho markuu candhuufta tufaayo inuu xaggan kale uga baydho ayaa laga yaabaa markuu ruuxani candhuufta tufayo saddex arrin midkood ha sameeyo ama maradiisa ha ku tufo dacalkeeda oo ha isku qallajiyo qaarkeedba qaarka kale ha mariyo ama addinkiisa hoostiisa ha ku tufo ama xaggiisa bidxa ka tufo addinka hoostiisana waxay noqonaysaa halka hoose qumman addimada dhexdoodoo kale inuu markaa ku tufo oo addinkiisa saaro intuu ciidda ku rogo alimaamu nawowi waxau yidhi marka uu masjidka ku sugan yahay marada dacalkeeduna ha ku tufo hadduu masjidku sibir yahay ama marmar yahay amaba uu goglan yahay laguma tufayo masjidka waayo ma aasmayso dadkina hadha waa karaahiyeysanayaanoo wixii markaa aahaarteedu way baaqi noqonays waa baaqi noqonays walow culammada qaarkood hay yidhaahdaan hadduu sibir yaho aan gogolanayn candhuufta markaa lagu tufo waa in sibirkii markaa cagtoo kale la mariyaa si waxaway loogu qallajiyo laakiin waxa fiican sidaasi ma fiicne waxa fiican inaan itlaaqan lagu tufin saxdu waxay tahay inaan itlaaqan lagu tufin siduu sheikhuba inoo jasmiyey waayo marka horeba dee tufitaanka masjidka lagu tufayaabaa khatia laynoogu sheegay albusaaqu fi lmasjidi khaia ta kale nooc kafaaraa bay ahayd aasitaanka iyo ku qallajinta addinka lagu qallajiyaana dee fiihi farq farqibaa udhexeeyo looma kala qiyaas qaadan karo marka sida saxdii waxay tahay waa inaan itlaaqan lagu tufin khaas ahaan marka uu sibidhka yahay ama goglan yahayna waa laga sii fogaanayaa oo marnaba lagu tufi maayo xadiiska waxaa ku sugan wa ina rabbahu baynahu wa bayna alqibla tacbiirka wa ina rabbahu baynahu wa bayna alqibla waxaa soo arooroo kale xadiis kale oo tilmaamaya isaguna saxiixa fa ina allaha qibala wajhi marka loogama jeedo xuluul laga tilmaami maayo iyo xadiiskanoo lagama tilmaamayo ilaahay baa daatadiisu ay ku sugan tahay qofkan iyo qiblada dhexdeeda qofkan tukanaya iyo qiblada dhexdeeda iyo qiblada inta u dhaxaysa baa daatada ilaahay ku sugan tahay muraadku ma ah waayo taasi waa mustaxiil waa midaan jirin ilaahayna wax walba waa ka wen yahay allahu akbar makhluuqaadkao dhami wax yar bay noqonayaan marka allah loo eego inay makhluuqaad koobaanna ma dhici karto isagaa makhluuqaadko dhan kooba marka inuu dhul ama makaan koobo in arlada ka midi wax suuragala ma ah xuluulkuna inuu baatil yahay in la yidhahdo ilaahay baa khalqigiisa ku dhex jiro oo arlada jooga yacni taasina inuu baatil yahay waa laysku waafaqsan yahay baatilnimadiis allah waa korreeyaa oo carshiga ayuu ilaahay ka korreeyaa carshiga iyo makhluuqaadkao dhanna ilaahay qani buu ka yahay uma baahna isagaa carshiga iyo xamalatul carshiga iyo makhluuqaadkao dhan haya isagaa cirkiiyo dhulka kala haya hani baanu ilaahay ka yahay makhluuqaadkao dhanba alxaafid ibnu kasiir ismaaciil ibnu cumar ibni kasiir waxa uu ka odhanayaa fii tafsiiri suurati qaaf suuradda qaaf markuu fasiraayo wuxuu odhanayaa markay culammadu ku ijmaaceen dabadeed inuu xuluulku baatil yahay waxay isugu khilaafeen aayadda laba macne wa naxnu aqrabu ilayhi min xabli lwariid in la yidhahdo malaa'igtayadaa uga dhow in la yidhaahdo iyo in la yidhahdo bilcilmi ayaan uga dhownahay ogaalkayaga ayaa uga dhow marka wuxuu tilmaamayaa markay culammadu ku ijmaaceen inuu xuluulku baatil yahay xuluul waxaa looga jeedaa inuu ilaahay makhluuqaadka ku dhex jiro meel walba joogo baa xuluul la yidhaahdaa xuluulkaasi inuu markaa yahay baatil yahay markay culammadu ku ijmaaceen oo isku waafaqeen dabadeed macnaha aayadda lagu xambaaraya waxay noqonaysaa malaa'igta laakiin culammada qaarkood waxay u leexdeen inay markaa bilcilmi ku fasiraan marka wuxuu u badinayaa sida salafka badankiisuba ay ku fasireen in laga tilmaamayo malaa'igtayada uga dhow wa naxnu aqrabu ilayhi min xabli ilwariid waana la garanaya waa sida tawdiixinaynaaye nusuusta inay in badan ku timi arrinuu ilaahay isagu isu tiiriyey in laga tilmaamayo malaa'igtiisu inay samaysay waayo amar ilaahay bay ku samaynayaan oo yacni markaa ficilkay la imanayaanba idan ilaahay bay ku samaynayaan marka naskani calaa kulli xaal macnaha looga jeeda wuxuu noqonayaa allah baa soo qaabilaya sida riwaayada kaleba ay sheegayso fa ina allaha qibala wajhih ilaahay baa soo qaabilayo yacni maadaama ruuxani qiblada markuu u jeestay ee ilaahay u tukanaayey uu doonaayey ilaahay inuu qaabilo ilahayna waa soo qaabilaya isagoo ilaahay koreeya oo samaawaadkiiyo carshigaba ka koreeya ayuu haddana ilaahay soo qaabilaya qibala wejhin noqonaya oo koraynta iyo qibala wejhi miyay iswaafaqaysaa ha way iswaafaqi kartaa ahlucilmiga qaarkood waxay ku tusaaleeyeen qoraxda waxaa la yaqaannaa inay samaawaadka ku jirto way fogtay qoraxdu cirarka gudahooday ku jirtaa nusuustii adiladuna waa sheegaysa macnaha haddana maca daalik subaxii markay qoraxdu soo baxayso hadduu qofku u jeesto bari oo xagga qoraxdu ka soo baxaysa ah qof walba qoraxdu wejigiisa ay soo qaabilaysaa iyadoo haddana korrayso samaawaadka ku dhex sugan oo aynay arlada ku sugnayn dhulkana ay ka fog tahay oo cirarka gudahooda ay ku jirto ayaa haddana qof kasta oo beri u jeestaba markay soo baxayso ay u noqonaysaa qoraxdu qibala wajhi marka malmaanic qibala wejhi iyo iyo in markaa waxa weeye korayntu way iswaafaqaysaa laba shay oo isdiidaya maaha ya laba shay oo isdiidaya maaha marka allah isagoo koreeya oo samaawaadkii carshigaba ka koreeya ayaa haddana ruux kasta oo qiblada u jeesta oo u tukanaya ilaahay oo ilaahay la faqaaya oo ilaahay qaabilaya ilaahayna soo qaabilaya maca culuwi inuu korreeyo iyadoo lala qabo ayuu saa yeeliyey marka maadaamay sidaas tahay xaaladda caynkaas candhuf ha tufina oo qibladii ha u tufina xadiis kale waxaa ku soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi ayasuru axadakum an yubsaqa fii wajhih midkiin miyay farax gelinaysaa in wejigiisa lagu tufo cidi intay soo qaabisho dabeedna tuu inay ku tidhaahdo yaa midkiin farax gelinaysaa sidaas in lagu sameeyo ayasuru axadakum an yubsaqa fii wajhih faina axadakum ida istaqbala alqiblata fainama yastaqbilu rabbahu waayo midkiin hadduu qiblada qaabilo oo xagga qiblada u jeesto salaad ugu jeesto ilaahay buu istiqbaalayaa qaabilayaa mar hadday caynkaa tahay yaanu candhuf xaqa u tufin xadiiska abu daawuud baa soo wariyey sheekh albaanina waa saxiixinaya waxaa dhacday bacdu ahlicilmi inay riwaayaadka noocana ah ay cuskadeen wa ina rabbahu baynahu wa bayna alqibla iyo fa ina allaha qibla wajhi dabeedna ay yidhahdeen waxaa ku sugan yacni raddi xadiiskani radinaayo culuwiga oo qolyaha yidhi markaa yacni ilaahay carshiga waa ka koreeya xadiisku waa radinaya bay yidhahdeen haddii xadiidkan la awilana waxay yidhahdeen bacdu shuraax haddii xadiidkan la awilana adilada kale ay culumiga u deliishanayaan in ilaahay koreeyo oo fi samaa'i yahay ama uu carshiga ka koreeyo ay u deliishanayaanna waa la awili karaa mashaayikhda shuraaxda qaar baasaa yidhi laakiin calaa kulli xaal way kala tagan tahay taasioo labadu waa kala fog yihiin daliil iyo laba in la awilo iyo boqolaal daliil in la awilo waa iyama muxkamaadku sidoodaba way fara badan yihiin laakiin mutashaabihaadku waa yar yihiin huwa aladii anzala calayka alkitaaba minhu aayaatun muxkamaatun hunna ummu lkitaabi wa ukharu mutashaabihaat xadiidkani gaayatu maa fi lamri waa in lafdigiisu mutashaabih yahay lafdiga uu sheegaya ama tarkiibkani mutashaabih waa inuu yahay waxa ugu badan ee ku sugan waa intaa laakiin nusuusaha kale way fara badan waa muxkamaat waana badan oo kala duwan baynoo ilaa bacdu cilmi ay yidhaahdeen koraynta ilaahay koreeyo kun daliil baa ku tusinayaan alfu daliil adif ilaa dalika ijmaca culamadu ku ijmaaceen culamaau ahli sunnati waljamaca waxaad ku dartaa ijmaaca culammada ahli sunna waljamaca ay ku ijmaaceenna ku dar ahlu cilmigu saa waa ku ijmacsanaayeen culammadii salafka marka loo noqdo dee saasay dhammaan tilmaamayeen ya cabdullahi bn mubaarak markii la weydiyo leebima nucarifu rabbana qaala biannahu calaa carshihi baa'inu min khalqih rabbi maxaan ku tacriifinaa ku sheegnaa wuxuuhi waxaynu ku tacriifinaynaa inuu carshigiisa ka koreeyo oo baa'inun min khalqihi khalqigiisana ka dhex baxsan yahay cabdullahi mubaarakna waa min culamaa'i salaf qarnigii labaadee hijri buu noolaa waatuu yidhi imaam ibnu khusayma waa ka odhanaya cibaaro uu tilmaamaayo man lam yuqira biana allaha fowqa samaawaati yustataabu fain taaba wailaa duribat cunuquh ku kastaan qirin inuu ilaahay toddobada samaba ka korreeyo ku kastaan qirin waa la toobad weydiinayaa ka toobadkeen baa la odhanayaa hadduu toobad keeno waa la daynayaa haddii kale waxa weeye qoortaa laga jaraya dabeedna waxaa lagu tuurayaa bakhtigiisa yacni meel fog oo markaa ayaa lagu tuurayaa bakhtigiisa si ayna ugu dhibaato mudan muslimiintii ahlu dimmuhu yacni markaa bakhtigiisa ayna ugu dhibaato mudan ayaa meel kudaafadu fog lagu tuurayaa buuri hadalka caynkaasee ibnu khusayma uu odhanaayo naxwa haada waxaa soo warinaya alimaam abu cabdillaahi alxaakim saaxib almustadrak oo dhintay afar boqol iyo shan markii hijrigu ahaa taariikhda hijrigu ayaa soo warinaya oo sanad saxiixa ku soo warinaya waxaanu ku sheegayaa kitaabkiisa macrifatu culuumi alxadiis la yidhaahdo ayuu ku sheegaya marka masaladan waxaway nusuusta faraha badan leh adiladeedu aad iyo aadka u badan tahay culammadii ahlu sunnana ku ijmaacsanaayeen ahlucilmiga qaarkoodna ruuxa inkiraba ay gaal ka dhigayeen ee sidaa u qabeen iyo masalo cid ahlu sunna oo qabtaaba aynay jirin ilaa hadda axad qabaa ma jiro xataa mashaayikhda sidaa u doodaya in ilaahay daatadiisu ku sugan tahay qofkan tukanaya iyo qiblada dhexdeeda shaarixa sidaa qorayaa ma qabo ee qacan waxaa la ysku waafaqsanya cinda aljamiic inuu yahay mu'awal macnihiisa in la awilayo dee in loo awilo si nusuusta kale waafaqaysiiyo si aan nasbe sheegin in loo awilo kee awilaysan marka saas aawadeed riwaayaadka xadiiskana markaad eegto way kala duwan yihiin riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroortay fa inahu yunaaji rabbahu aw ina rabbahu baynahu wa bayna alqibla oo halkaa waawga inoo qoran tahay ayaa masaadirta asligaa qaarkood waxay u soo wariyeen yacni aw marka yacni ruwaadda qaarna waxay u soo wariyeen aw ina rabbahu baynahu wa bayna alqibla saxiixana riwaayaadka qaarkood sidaa waa ugu dhacday qaarna waxay u soo wariyeen bilwaawi qaarna biaw saas aawadeed marka uu sheegaayo daliilfaalixiinku wuu tilmaamayaa isagu wuxuu qorayaa wa ina rabbahu baynahu wa bayna alqibla dabeedna wuxuu odhanayaa wahaada hada ma fii bacdi nusakhi albukhaari wa fii bacdiha aw sidaa waaw keliya waxaa nusakha bukhaari qaar bay sidaa ugu dhacdo sidaa ugu sugan tahay qaar kalena waxay ugu sugan isla nusakha bukhaari ah aw bay ugu sugantay buu markaasuu leeyahay wahiya iimaaun ilaa ana bacda ruwaatihi shakka fii dalik waa tilmaan la tilmaamayo nusakha bukhaari iskhilaafka iskhilaafeen oo qaarba si bukhaariga uu soo wariyay ila kitaabka bukhaari waa la soo wariyaa waxaa jira ruwaad badan oo saxiixulbukhaariga bukhaari ka warisay marka ruwaaddii ka warinaysay imaamulbukhaari kitaabkiisa bukhaari ka soo warisay kitaabkiisa saxiixulbukhaari ayaa iskhilaafo qaarkoodna u soo naqliyeen sidan qaarna sida kale mar hadday caynkaa tahay taasi waxay tilmaamaysaa shaki inuu ku sugan yahay cibaarada lafdiga wa ina rabbahu baynahu wa bayna alqibla ma sidan buu yidhi mise sida kaleu yidhi calaa kulli xaal taasna khulaasadeedu waa saas weeye masaa'isha caynkaasa tafsiilkeedana waxaa lagu noqon doonaa fii kutub alictiqaad baabka toddobiyo siddeetan baabu amri wulaati lumuuri birifqi biracaayaahum baabu amri wulaati lumuuri madaxda arrinkooda baabkiisii weeye la amraayey madaxda birifqi inay u dhimiriyaan la amraayey oo u debciyaan oo si sahlan oo dhimirsan kula macaamilaan biracaayaahum dadkooda racyadaha ah ee shacabka u ah ama ay madaxda u yihiin inay si dhimirsan kula dhaqmaan amarka la amraayuu u baab madaxdaasaa la amraya wa nasiixatihim iyo nasteexada loo nasteexaynaayo racyada loo nasteexaynayo oo sida danta u ah lagula dadaalayo si daacadnimo ah loogu shaqaynayo wanaaggana lagula talinayo ay madaxdu tahay wanaaggooda inay ku dadaalaan iyo washafaqati calayhim biyo inay u naxariistaan oo u tudhaan in la amrayo waxaa la amrayaa madaxda inay u dhimriso dadka raciyadda ah waxaa kaloo la amrayaa inay u nasteexeeyaan oo daacad markaa shacabkii u noqdaan oo sida dantooda ah ay kula dadaalaan iyagana kula taliyaan waxaa kaloo la amrayaa inay u naxariistaan oo u tudhaan wannahyi can qishihim iyo reebista la reebaayo inay madaxdu dadkii shacabkaha ah iyo racyadda aha inay qishaan ay khiyaameeyaan oo daacadnimo ayna kula dhaqmin cidaan u munaasib ahaynna aynay madax uga dhigin waxaan maslaxaddooda ku jirinna aynay u samaynin iyo watashdiidi calayhim iyo reebista laga reebaayo inay shacabkii ku adkaadaan laga reebayo ma si shiddo lehoo adag ay kula dhaqmaan loo diidaayo sharcan laga reebaayo oo sharcigu ka reebaayo inay dadkii ku adkaadaan inay u nasteexeeyaan iyo inay dadka u tidhaan ayuu sharcigu marka hore amray wuxuu kaloo ka reebayaana inay qish iyo khiyaamo ku sameeyaan iyo inay markaa ku adkeeyaan dadkii oo ay dhibaan wa ihmaali masaalixim iyo danahooda inay dayacaan danihii dadka inay dayacaan ilaa waxaa mas-uuliyadda loo saaray ay madax u noqdeen waa inay masaalixda dadka ku dadaalaan marka masaalixdii dadka inay dayacaan taana in laga reebayo loo diidaayo madaxda iyo waalghaflati canhum inay ka qaafil noqdaan dadkiioo ka mooganaadaan wa can xawaa'ijihim danaha dadkana inay ka mooganaadaan yagiina markaa iska yani ka mooganaadaan oo iskaga jeestaan oo danahooda iyagu iskaga mashquulaan dadkiina dayacaan taasna in loo diidayo laga reebin khulaasada baabku waxay tahay sharcigu wuxuu amrayaa madaxdu dadka inay u tudho u nasteexayso u naxariisato masaalixdooda iyo dantooda kula dadaasho waxaa kaloo sharcigu ka reebayaa inay qish iyo khiyaamo dadka kula dhaqmaan iyo daacad la'aan iyo inay markaa waxa weeye dadkii dhibaan oo ku adkaadaan iyo in danihii dadka ay dayacaan oo danahooda khaaska ay ku mashquulaan danihii dadkana ay dayacaan inay dadkii ka mooganaadaan iyo xaajooyinkoodii iyo danahoodii albaabada ka xidhaan oo ay danayn waayaan yacni markaa intaasna in laga reebaayo ayaa baabka ku saabsan yahay yacni shakhsigu hadduu madax yahay madaxnimadani waa mas-uuliyad weeye waa nooc ammaano ah waxaa laga rabaa ammaanada inuu ka soo baxo xaqii ammaanada uu guto ayaa laga rabaa madaxduna maxay madax u noqotay waxaa madaxda markaa madax looga yeelay diinka iyo adduunyadaba inay ilaaliyaan baa laga rabaa waa waajibkooda ya waa lixifdi iddiini wa lisiyaasati iddunya adduunyada inay maamulaan oo si wanaagsan u maamulaan waa laga rabaa waan lagula xisaabtamaya diinka inay ilaaliyaanna waa laga rabaa waan lagula xisaabtamaya yani inay eh, yani adduunyo keliya maaha yacani labadaa shaqa u taalla inay dadka diinkooda ilaaliyaan wanaagga amraan xumaanta reebaan xuduudda oogaan ciddii markaa dembi la soo bambaxda ay tacsiiraan ciqaabaan ka reebaan munkaraadka zuuliyaan dadka wanaagga faraan yacni ka doonaan inay waajibaadka sameeyaan ciddii ka gaabisa kula xisaabtamaan oo ciqaabaan yacni waxa weeye waajib baa ka saaran diinkii inay ilaaliyaan adduunyadiina ay dhowraan oo masaalixdii adduunyana ay sameeyaan oo dadka ku maamulaan siba siday ka wanaagga badan tahay siba siday ka wanaagga badan tahay hantida ummaddana iska ilaaliyaan oo hantida ummadda dee inta masaariifteeda quuta daruurigaay ka qaadan karaan qadarkay u baahan yihiin ee marka waxa weeye aan siyaado lahayn intaas waa u bannaantay wixii kale ay u dhaafaan waxay noqonaysaa dembi ayay noqonaysa dembi bay noqonaysa marka siday doonaan marka iskagama takri fali karaan hantida ubadda waxay doonaan kama qaadan karaan ee waxa markaa saaran inay sida maslaxada dadka ku dadaalaan saas aawadee cumar bnu khataab muxuu yidhi hantida ummadda waxaa naftayda ka dejinayaa meesha xoolaha agoonkaoo kale ayaan ka dejinayaa hadday dani igu qabsato masaarifta waa ka qaadanaya haddaan helana markaa hadhow waa iska gudayaa waa iska celinayaa weliba ya yacni saasuu odhan jiray saasuu odhan jiray laakiin sida saxiixa ah yacni iska celinta qadarka kifaayada ah laasim taasi ma ahee tawarrucan buu taa u samaynayey laakiin in markaa xoolaha agoonku meeshuu joogo oo kale ee qofka mas-uulka ka aw ka jooga hantida ummaddu ay ka joogayso dee ahlucilmigu taa waa naskareeyeen oo marka waa tilmaameen waxalla wixii maalulkhayre qofku uu mas-uul ka noqdo oo mas uuliyaddaasi iyo maamulkaasi u banneeyo dee waxa weeye waa bilmacruuf qadarkaa wax ka badan uma dhaafi karo wixii uu dhaafaa waxay noqonaysaa dembi bay noqonaysaa qaala allahu tacaala waqfid janaaxaka liman itabacaka min almu'miniin abwaabtan wuxuu sheikhu u kala horraysiiyey yacnii qofka cidda madaxda ah xaq baa saaran cidda shacabka ahna xaq baa saaran marka wuxuu hormariyey bal xaqa lagu leeyahay cidda madaxda ah xaqa lagu leeyahay dadka shacabkaee raciyadda ah ee madaxdu ku leedahay intaanu sheegin ka hor ayuu wuxuu hormariyoo sheegay madaxda xaqa lagu leeyahay marka xaqii madaxda lagu lahaa ee lagu mutaystay ee laga reebay ayaa baabkani ka warramaya baab kaloo soo socdaana shacabka xaqa lagu leeyahay uu ka warrami doonaa qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi wakhfid janaaxaka liman ittabacaka min almu'miniin wakhfid janaaxaka liman ittabacaka min almu'miniin wakhfid hoos u dhig janaaxaka garabkaaga liman itabacaka ciddii ku raacda hoos ugu dhig oo min almu'miniina mu'miniin ah yacnii u tawaadac isu dhuldhig wa qaala tacaala allah waxa uu yidhi ina allaha allah ya'muru wuxuu amrayaa bilcadli cadaaladiya walixsaani samafalka wa iitaa'i dilqurbaa iyo kuwa qaraabada u saaxiibkaa ah, in wax la siiyo ayuu allah amrayaa waa saddex arrin wayanha wuxuu reebayaa cani ilfaxshaa'i waxa xun iyo walmunkari dembi oo dhan wax alla wixii shareecadu inkirtoo diiday walbaqi iyo xadgudubka saddexdaana waa reebaya yacidukum lacallakum tadakkaruun yacidukum allah waa idin waaninayaa lacallakum tadakkaruun si aa u waantowdaan oo u waana qaadataan ayuu allah idin waaninayaa marka wuxuu u soo qaatay dee cadaaladda iyo ixsaanka iyo samafalka inuu ilaahay amray marka dadka la amraayo sida shacabka loo amraya dadka kalena loo amraya madaxdana loo amraya madaxdii waa inay cadaalad samaysaa inay samafashaa inay samaysaa yacni waxa weeye waa inay cadaalad sameeyaanoo dadkii u cadaalad sameeyaan dhowe iyo dheeraba waxaa laga reebayaa xumaantii iyo dembiyadii oo dhan baa dadka laga reebaya dadka laga reebayana madaxdu waa soo gudagelayaan marka cumuumkaay ka mid yihiin cumuumka ayay ka mid yihiin inay wax munkara la yimaadaan iyo in wax xadguduba la yimaadaan iyo in eh, dembiye sii foolxun la yimaadaan inta bidnaba uma bannaana waxay noqonaysaa mid xaaraanaan bannaanayn xadiiska lix boqol iyo siddeed iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa lix boqol iyo shan iyo lixdani wa can ibni cumara radia allaahu canhuma qaal bukhaariyo muslim waxay ka soo wariyeen cabdullahi bni cumar inuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yaquul samictu waxaan maqlay rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay yaquulu xaalu odhanayaan maqlay kullukum raacin dhammaantiin waxaad tihiin raacin qaar wax ilaalinayo wax raacaya ayaa tihiin wa kullukum dhammaantiinna mas'uulun can raciyatihi waxaa la weydiinayaa cidda uu raacaya ee mas-uulka ka yahay ee marka uu ka mas-uulka yahay ee raciyadda u ah ee hoos timaada maamulkiisa ayaa la su'aalaya alimaamu imaamka guud ee madaxda ah ee markaa muslimiintao dhan xukumaya ee kii beled xukumayaana waa la mide raacin waa mid marka intaa uu ka mas-uulka yahay yacni markaa raacayo ilaalinaya wa mas-uulun waana la weydiinayaa can raciyatihi ciddaa uu mas-uulka ka yahay ee yacni markaa maamulkiisa hoos imanaysa waa la su'aalaya waa lagala xisaabtamaya yacni waxa weye xaqeedii ma ka soo baxay mise kama soo bixin waalrajulu ninkuna raacin waa mid raacaya oo ilaalinaya fii ahlihi ehelkiisa ayuu raacaya oo ilaalinaya wa mas-uulun waa la weydiinayaa can raciyatihi cidda uu mas-uulka ka yahay ee uu markaa maamulkiisa hoos imanaysa waa ehelkiisiiye waa la su'aali doonaa waa lagala xisaabtami doonaa waalmar'atu qofka dumari ee sawjada ahi raaciyatun iyaduna waa mid raacaysa oo ilaalinaysa fii beyti zawjiha ninkeeda gurigiisa ayay ilaalinaysaa wa mas-uulatun waa la weydiinayaa waa lagala xisaabtamayaa waa la weydiinayaa oo waa lagala xisaabtamaya can raciyatiha raciyaddeeda cidda ay mas-uulka ka tahay ee maamulkeeda hoos imanaysa waa la su-aalaya waa lagala xisaabtamaya waalkhaadimu ninka shaqaalaha ahi raacin waa mid raacayo ilaalinaya fii maali sayidihi ee ka sayidkiisa xoolihiisa ayuu ilaalinayaa oo raacayaa wa uulun waana la weydiinaya can raciyatihi ciddaa uu raacaya ee ilaalinaayo ee uu mas-uulka ka yahay waa la weydiinayaa wa kullukum raacin wa uulun can raciyatih dhammaantiin waxaad tihiin qaar ilaalinayo oo markaa raacaya ayaa tihiin ee kolba markaa wixii maamulkoodu idin hoos imanayo wa mas-uulun can raciyatihi raciyadiisana waa la su su'aalaya muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiska horeaynu usoo maray waxaa loo keenay baabka alimaamu raacin wa mas-uulun can raciyatihi ninka madaxda ah ee imaamka ahi magacii la doonaha lagu magacaabo ama ha la yidhaahdo imaam ama ha la yidhaahdo khaliifo ama ha la yidhahdo madaxweyne tacbiirkii la doonaha laga cabiray ninka mas-uuliyadda guud hayaa waa raaciyo ciddaa mas-uuliyaddii uu hayo muslimiintoo dhan ha u hayo ama ahlu baladin ha u hayo waxauu yahay markaa raacin weeye waa mid ilaaliyo oo raaci ah ayuu yahay waana racyadiisa waa la weydiinayaa sidii aslaxa ahayd ma ku maamulay ma u nasteexeeyey sharcigu siduu ahaa ma u fuliyey mise uma fulinin waa lagala xisaabtamaya waa mid la su-aalayo oo lagala xisaabtamayo weyi madaxda ka hoosaysana waa saas oo kale oo mid walba qadarka mas-uuliyaddiisa ayaa xisaabtiisu noqonaysa saas aawadeed xukunka waa lagu cararayaa laakiin xukunka lagu cararaayo dee waxa weeye markaa dhibaata ku jirta ya yacni dhibaato ayaa ku jirta waxaa laga yaabaa yacni markaa dadka badankooda dee dan uma aha dadka cidda cadaaladda samaynaysa ee cadliga la imanaysaa ee mas-uuliyadda xaqeedii marinaysa ka soo baxaysaa waa qaliil waa yar yihiin waa yar yihiin marka sidaas aawadeed haddii aanu xaqii qofku ka soo baxayn mas-uuliyaddu lahaydna dee wuxuu ka kororsanayaa waxay noqonaysaa inuu ku naar muto waxay noqonaysaa inuu ku dambaabo ayay noqonaysaa ya marka waxa weeye dhib baa ku sugan hadday dad fara badani ogaan lahaayeen ama ay yaqiinsanaan lahaayeen dhibaatada markaa ka imanaysa imaarada ee iyaga naftooda uga imanaysa kumay horradeenoo kumay carareen ama may joogeenba way ka yaaci lahaayeen yacni waxa weeye salafkii aad iyo aad bay uga carari jireen mas-uuliyadda aad iyo aad bay uga carari jireen aad iyo aad ayay uga carari jireen yani marar badan yani markaa ay soo aroorto waxayna sidaa u samaynayeen diinkooda inay ilaashadaan oo ay diinkooda u baqayeen waxay islahaayeen waa inaad ku aakhiro seegtaan oo dee aad markaysa markaa waxaan yani ku dambowdaan oo dee aad markaa naar ku mutaysataan si ayna u dhicin uga fogaadaba marka qof kastaba calaa kulli xaal calaa qadri mas-uuliyati kulay ku tahay qofka dumar ee gurigeeda joogta ee zawjada ah mas-uuliyad baa saaran eh, inay maalkiisa iyo gurigiisa u ilaaliso caruurtii ka xanaanayso gurigii markaysa markaa ka shaqayso kullu daalika waxay ka mid tahay mas-uuliyaddeeda nafteedana u ilaaliso waxay ka mid tahay mas-uuliyaddeeda khaadimkiisaa si la eg maalkii loo dhiibay isaguna inuu ilaaliyo way saaran tahay mas-uul buu ka yahay waa saas ya ninku ehelkiisa inuu markaa si wanaagsan u maamulo oo u hagaajiyo oo marka waxa weeye ku dadaalo wanaagga kula dadaalo xumaanta ka reebo yacni wanaagga amro salaada iyo cibaadada iyo khayrka amro yacni waxa weeye waa shay laga rabo weeye yacni marka masaariiftooda iyo quudkoodana markaa uu siiyo wahaakada yacni u siiyo qofka dumarana xaqeedii firaashka u siiyo kullu dalika waa saaran yihiin waa saaran yihin waa saas dumar badan hadduu leeyahay inuu cadaalad sameeyaa waa saaranta xadiidka lix boqol iyo sagaal iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa lix boqol iyo lixiyo lixdani wa can abi yacla macqil ibni yasaarin radia allahu canhu qaala samictu rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam yaquul macqil ibni yasaar waxaa bukhaari iyo muslim ka soo wariyeen qaala inuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul waxaan maqlay buu yidhi rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaal odhanaayo maa min cabdin addoon ma jiro yastarciihi illaahu raciyatan ilaahay u raacsanayo ou ka dalbay inuu ilaaliyo raciyad yacnii cid buu mas-uul uga dhigay oo u raacsaday yamuutu yowma yamuutu addoonkaasoo dhimanaya maalintuu dhimanaayo wa huwa ghaashun liraciyatihi wuxuu dhimanayaa walxaal huwa isagu ghaashin uu qish ku sameeyey iyo khiyaano oo aanu daacadnimo kula dhaqmin liraciyatihi racyadiis dadku mas-uulka ka ahaa isagaan markaa qish ku sameeyey oo nooc khiyaanaha ku sameeyo daacadnimo aan kula dhaqmin yacnii aan u cadaalad samayn ama cid aan marka waxaweeye u munaasib ahayn mas-uul uga dhigay ama waxa weeye marka hantidii wax ka lunsaday ama dadku marka waxay ku mutaysteen siin waayey addoon sidaas oo sifadaa isagoo ku sugan dhintaa ma jiro ilaa xarama allahu calayhi aljanna in ilaahay jannada ka xaaraantinimeeye mooyaane yacni addoon kastoo ilaahay mas-uuliyad uu dhiibay oo mas-uuliyaddii xaqeedii aan ka soo bixinay qish khiyaano sameeyey oo wax isdaba mariyey wax isdhaafdhaafiyey si daacadnimaa dadkii aan u maamulinayo cadaalad ah maalintuu dhimanayo wuxuu dhintaa iyadoo jannadu xaaraan ka tahay buu dhintaa muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa soo wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugnayd oo xadiiska oo saxiixa ku sugan falam yaxutaha binusxihi oo aan ku ilaalin nasteexadiisa aan ku ilaalin lam yajid raa'ixata aljanna urta jannada ma helo oo ma uriyo jannada urteeda yacni nin markaa mas-uul ah oo ilaahay mas-uuliyad u dhiibay oo xil loo dhiibay xil guud oo dabeed markaa dadkii aan eh, nasteexadii kula dadaalin oo ku ilaalinin sida marka waxay wanaagsanee daacadnimada ahay fiican ee aslaxa ah isagana waxaa looga goodiyey urta jannada inaanu urin doonin wa fii riwaayatin limuslim riwaayo kaleo muslim u sugnaatay waxaa ku sugnayd maa min amiirin amiir ma jiro mid madaxii amiirkaasoo yelii umuura almuslimiina mas-uul ka noqdaa umuurta muslimiinta suma laa yajhadu lahum dabeedna marka aan isu dhibayn wa yansaxu lahum aan u nasteexaynayn oo sida wanaagga aan kula dadaalayn walow dhibba ha ku ahaatee una nasteexaynayn oo sida aslaxa ah aan markaa waxaan u falayn sida wanaagsan aan kula talinayn waxa xun aan ka reebayn ilaa lam yadkhul macahum aljanna inuu jannada la geli waayo mooyaane yacanii jannada lama galo hadduu marka waxa weeye ninkaa madaxda ahi ummaddii uu khayrka ku hogaamin waayo khayrkana kula dadaali waayo sida aslaxa ana u samayn waayo jannada geli maayo waxaa loogu goodiyey inaanu janno gelin loomana jeedo hadduu intaas sameeyo keliya naartu ku waaraya abad al aabaad laga tilmaami maayo ee waxaa looga jeedaa waa waciid oo waxaa laga tilmaamayaa waa mashii'ada ilaahay buu hoos yaallaa nusuustan waciidka ah waxaa loo celinayaa muxkamka ah wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa gaalnimo wixii ka sokeeya ilaahay cidduu doono inuu u dhaafo ayuu u dhaafaa marka mashiicada ilaahay iyo doonista ilaahay buu hoos yaallaa hadduu doono ilaahay waa cafinayaa hadduu doonona waa ku ciqaabayaa hadduuse ku ciqaabo naar geliyo naarta ku waari maayo hadduu towxiid ku dhintay walow tawxiidkaasi haba yaraadaba e kuma waarayo abad alaabaad ee markaa ma'aalka dambe wuxuu ku dambaynayaa jannada ayuu ku dambaynayaa jannada ayuu ku dambaynayaa yani marka waxaa loogu goodiyey yani in jannadu xaaraan ka tahay culamada qaar waxay yidhahdeen waxaa loo jeedaa dadka hore inuu la galo oo awalka ka gala ka xaaraana ya laakiin xataa weligiiba geli maayo awalan walaa aakhiran macnuhu u dhici maayo hadduu tawxiid ku dhintay qadar tawxiida walow mihqaala darra in la egba ha ahaadeen quraanjo in la miisaano tawxiida hadduu ku dhintay sida axaadiistu sheegayso qofkii dunuubta waaweyn la yimi naartii ku waari maayo marka horena inuu ilaahay cafiyaana waa dhici kartaa in lagu ciqaabana waa dhici kartaa laakiin ciqaabtu u bandhigan yahay in la ciqaabaayuu u bandhigan yahay dembigii naar loogu goodiyo cidda samaysay ama la jannada ka xaaraanna waxaa laga qaataa dembi kabaa'ira inuu yahay marka qishka iyo si daacadnimo leh inaanu dadkii u maamulayn oo aanu marka wanaaggii kula dadaalaynin waa dembi kabiiro oo weyn weeyi oo ku mutaysanaayo naar ku mutaysanaayo saas weeye ila ma oga qofka in la cafin doonee dadka dembiyada galayna ilaahay wada cafin maayo qaarkood baa la ciqaabaya naarta la gelinayo ya marka qofku inuu markaa eh, iska sahlado oo yidhaahdo insha allahu waa lagu cafin doonaa waa quruur shaydaanku kadinaayo wey waayo ma oga in la cafin doono cafintuna waxay ku xidhantahay mashii'ada ilaahay dadka dembiyada ku dhintay kabaa'irtaana lama wada cafinaaye qaarkood baa la ciqaabayaa oo iyagoo dhuxuloobay naarta laga soo saari doonaa qadarku ilaahay doono ayaynay ku jirayaan markay galaan naarta marka iyagoo dhuxuloobay baa laga soo saarayaa marka dambe ma'aalka jannada ay ku dambayn doonaan ciddii tawxiid ku dhimatay weeye laakiin ciddaan tawxiid ku dhiman hadduu dee sameeyo sidaas oo tawxiidna aanu ku dhiman isagu waa abad al aabaad inuu naarta ku waarayo ayay noqonaysaayo kufrigu yani naar abadi ah abadalaabaad ah ayaa lagu galaa in la cafiyaana maba dhacdaba hadduu gaalnimo ku dhinto in la cafiya ma dhacdo ee waxay noqonaysaa abadalaabaad inuu naarta ku waarayo xadiiska lix iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa lix iyo toddobiyo lixdaneh wa can caaishata radia allaahu canha qaalat caaisha waxay tidhi samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalama yaquul waxaan maqlay rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam yaquulu xaaluu odhanaayo ayaan maqlay fii beyti haada gurigayga kana gudihiisa isagoo joogaa uu ka odhanayo allaahumma ilaahayow man weliya ku kastoo maamula oo ka madax noqda min amri ummatii umuuraha ummaddayda shay-an wax ka mida fashaqa calayhim oo iyaga dabeedna dhiba fashquq calayhi ilaahayow dhib allaahumma ilaahayow man waliya kii maamula oo mas-uul ka noqda min amri ummatii umuuraha ummaddayda shay-an wax ka mida mas-uul ka noqdo maamula farafaqa bihim odeedna deedna iyaga u dhimriya farfuq bihi ilaahayow u dhimri rawaahu muslim muslim baa saxiixa kusoo wariyey marka xadiisku wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam cidda umuuraha ee dadka wax ka mida maamusha haddii markaa dadka ay u dhimriyaanna in ilaahay u dhimriyo inuu nebigu ugu duceeyey calayhi salaatu wasalaam hadday dadka dhibaan oo ku adkaadaanna in ilaahay dhibo waa arrin culus wey waxaa ku jira yacni targhiib iyo tarhiib baa ku jira waxaa la jeclaysiinayaa oo lagu boorinayaa inay ummadda u naxariistaan oo dadka u dhimriyaan dadka wax maamula u hayaa maamulkaasi ha yaraado ama ha weynaado waxaa soo gelaaya ilaa ka ugu sarreeya maamullada marka imaamka xaakimka ah waxaa soo gelaya marka ilaa ka ugu hooseeyaa soo geliya ilaa ka ugu hooseeyaa soo geliya marka ku kasta oo shay umuuraha muslimiinta ka mida waxaa dadka ka dhaxeeya yacni u maamulaya oo mas-uuliyaddooda qabta hadduu dadka u naxariisto u dhimriyo in ilaahay u naxariisto oo u dhimriyo nebigu ugu duceeyey calayhi salaatu wasalaam haddii waxa weeye aanu u dhimrinee ku adkeeyo oo dhibana in ilaahay dhibo marka gees waa targhiib la jeclaysiinayo dhimrintii iyo naxariistii iyo in dadka loo sahlo oo loo fudaydiyo oo wax sharcigu aanu adkayn aan lagu adkayn ee dadka loo tudho oo loo naxariisto si loo helo ducada nebiga sala allahu aleyh wasalam gees kalena tarhiib baa ku jiro waa cabsigelin waxaa laga cabsigelinayaa ciddii markaa ummaddii ku adkaato u turi weydo u naxariisan weydee dhibaataysaa in nebigu ku habaaray calayhi salaatu wasalaam in ilaahay dhibo marka ducadaa nebiga bimacnaa habaarkaa nebiga si laysaga ilaaliyo in arrinkaa laga fogaado layska ilaaliyo ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa inaynay ku gaar ahayn oo keliya cidda markaa madaxda ugu sarraysa inayna ku gaar ahayn shay kastaa soo gelaya waxaana ku tusinaya cumuumka man waliya min amri ummatii shay-an shay-an waa nakira fii siyaaqi sharti maadaama ay tahay nakira fii siyaaqi shartina waxay faa'iidaynaysaa cumuum aya shay baa soo gelaya walow shaygaasi haba yaraado shaygaasi haba yaraado waxaa soo gelaya yacni wax kasta oo marka waxaweye maamul ah oo ummadda loo maamulaayo ayaa markaa soo gelaysa waxaa kaloo xadiiska laga qaadanaya aljazaau min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahay nooca camalku yahay baa abaalmarintuna noqonaysa yaa ciddii ummadda u tudha ee u dhimrisa ee u naxariisata ilaahayna waa u dhimrinaya waana u naxariisanayaa sidaa nebigu ku duceeyey calayhi salaatu wasalaam ciddii dadka dhibta oo markaa ku adkaata oo waxa weeye dhibaataysa ilaahay yacni wuxuu ku abaalmarinayaa inuu markaa dhibo ayuu ku abaalmarinaya xadiiska lix boqol iyo koob iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa lix boqol iyo siddeed iyo lixdani eh. wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxau yidhi kaanat banuu israa'iila tasuusuhum alambiyaa kaanat waxay ahaan jirtay banuu israa'iila reer banuu israa'iil tasuusuhum qaar ay maamulaan oo siyaasad wanaagsan iyo maamul fiican ay ku maamulaan siyaasaddii mid wanaagsan iyo mid xun bay leedahay al ambiyaau nebiyadu kullamaa halaka nabiyun khalafahu nabiy kullamaa halaka goor kastuu dhinto nebiyu nebi uu dhinto khalafahu nebiyu nebi kalaa dabamari jirayoo soo dabamari mari ka dambayn jiray wa innahu shaaniye laa nebiya bacdii e, nebi ma ahaa nin aniga dabaday oo nebi iga dambeeyoo dib laga soo saaraya oon hore nebi u ahayn ma jiro wa sayakuunu bacdii khulafaa wa sayakuunu waxaa jiri doona bacdii aniga dabaday waxaa soo darin doona khulafaa'u yacni markaa khulafaa iman doonta qaar waxa weeye ummadda maamulkeeda isaga dambeeya ayaa jiri doona oo dabaday marka ahaan doona yakuunada waxaad ka dhigi kartaa inay tahay yacni markaa taamo inay tahay iyo inay naaqiso tahay haddaad naaqiso u fasirto waxay noqonaysaa waseyakuunu waxaa ahaan doonaa bacdii aniga dabaday waxa ahaan doona khulafaau khulafa ayaa ahaan doona fayakhuruuna way fara badanayaan khulafadaasi oo wa tacadudayaan qaaluu waxay yidhaahdeen saxaabadii yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow famaa ta'murunaa maxaadna faraysaa na amraysaa khulafadii markay bataan maxaadna amraysaa qaala awfuu bibaycati alawali falawal awfuu oofiya bibaycati alawali ka horreeyey baycadiisa oofiyaya ballankiisa falawali dabeedna ka horreeye kale ku soo xiga suma actuuhum dabeedna waxaad siisaan xaqahum xaqooda siiya was'alu allaha aladii lakum was'alu allaha allah weydiistoo ka barya aladii lakum xaqii idiin sugnaaday ee ilaahay weydiista fa ina allaha allah saa'iluhum waa weydiinaya cama istarcaahum wuxuu markaa raacsaday bimacnaa mas-uuliyadda uu dhiibay ee uu ka dalbay inay ilaaliyaan oo raacaan ilaahay waa weydiin doonaa oo isagaa kala xisaabtami doonee idinku xaqiinna ka soo baxa xaqiisana ilaahay baa kala xisaabtami doona xaqaa ku leedihiinna ilaahay ka barya ilaahay baana kala xisaabtami doona muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay maadada horta saasa waxa weeye waa saasa iyo suusu siyaasatan waa maamulka weeye mid wada xun ma aha siyaasaddu siyaasaddii baa waxay u qaybsantaa siyaasa sharciya iyo siyaasa hayri sharciya yacni siyaasad wanaagsan iyo maamul fiican oo wanaagsan oo sharciga yacni sharciga sharciga loo nisbeeyey oo sharciga waafaqsan iyo siyaasa baatil oo siyaasa shaytaaniya ah yacni markaa maamulis shaytaan loo nisbeeyey oo xun ya cadaad baa tacbiiran fiicnan isticmaalo wuxuu uhi lacana allahu saasa yasuusu siyaasatan yacni markaa siyaasadaha ah xunxun iyo waxyaalahaasaa markaa waxawaye malagun dee ku batay markaasuu maadadaba ilaahay ha nacdala buuli oo saasa yasuusu siyaasatanba dee qalad weeye saas in la yidhahdo ma waa arrin qaldan laakiin muraadkiisu mala wuxuu ahaa siyaasadda xun inuu jiido ee siyaasaddii waxaa jirta siyaasa sharciyaa jirta siyaasad wanaagsan iyo maamul wanaagsan oo shareecada waafaqsan baa jira maamulka hadduu shareecada ka hor yimaado shareecada khilaafo wuxuu noqonayaa mid xun buu noqonaya laakiin hadduu sharciga waafaqsan yahay wuxuu noqonayaa oon sharciga ka hor imanaynin wuxuu noqonayaa markaa mid wanaagsan buu noqonaya sharciga markuu leey waafaqsan yahayna waxaa laga tilmaamaya waa inaanu khilaafsanayn oo dee shardi ma aha masale kastoo wax lagu maamulayaa inay ilaaba ilaa sharciga mansuus ku tahay shardi maaha ee waa inay noqotaa cala alaqali waxaan shareecadu diidin waa inay noqotaa cala alaqali waa inay mubaax noqotaa dadkana maslaxa uga jirtaa ugu yaraan waa inay saa tahay ama waa inay shay mansuusoo sharciga lagu nasgareeyey waa inay tahay ama waa inay tahay shay waxa weeye markaa mubaaxoo bannaan laakiin maslaxadii marka ay ku jirto yacni dadka maslaxadoodii yacni marka ay ku sugantay yacni saas yadaa weeyaan laakiin lama shartinayo shay wal oo wax lagu maamulayaa inuu noqdo mansuus inuu noqdo lama shardin oo sharciga lagu nasgareeyo aayad ama xadiis loo hayo waxaa ku filan inaan sharciga daliil diidayaa ku jirin haddii markaa daliil diidayo oo xaaraantinimaynaya sharciga aanu ku sugnayn maslaxa inay ku jirtana ay u muuqato yacni marka waxaweyn yani madaxdii ay u muuqato ama ciddii markaa la talinaysa ee markaa culammada ahayd ay u muuqato in maslaxa ku jirto xaalka noocaas ah waxa weeye waxay noqonaysaa siyaasa sharciyaay noqonaysaa siyaasa sharciyay noqonaysaa siyaasada sharcigaa loogama jeedo in shay weliba mansuus yahay laga tilmaami maayo laga tilmaami maayo ahlucilmiguna dee musanafaad iyo kutub bay ka qoreen asiyaasa asharciya oo kutubaha marka ay ka alifeen tacabiirta ay badiba isticmaali jireenna waxay ahayd alaxkaamu sultaaniya yani kutubaha marka waxayn ay alifeen mawduuca ku saabsan sida waxa weeye marka kutubaha alaxkaamu sultaaniya lilmaawardi sida waxa weeye markaa abu yacla kiisa sida markaa ibnu jamaaca markaysaga kiisa alfaaddu inkastoo ay kala duwan yihiin yacni marka waxa weeye ama tadbiirulwulaat ha ku magacaabaan ama ha ku magacaabaan axkaam sultaaniya ha ku magacaabaan bacdina waxaabay ku magacaabeen siyaasa sharciya sida shaykhulislaam ibnu taymiya qaar waxay ku magacaabeen alturuq alxukmiya sida ibnu qayim adigu cala kulli xaal waa dee baab ka mida ama yacni waxyaalaha markaa diinku ka warramaayo waa qayb ka mida musanafaad gaarana markaysaa culammadu ay ka qoreen marka reer banu israa'iil maadaama nebiyo badan loo soo diray yacni maamulka nebiyada hayey oo si sharciga waafaqsan ku maamulay markastuu nebi dhintana nebi kale ayaa la soo diri jiro oo reer banu israa'iil loo soo diri jiray markaasaa markaa nebigaasaa maamulka uga dambayn jiray nebigu markaa wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam nebi ka dambeeyo dabadii la soo saaraya inaanu jirayn wa innahu laa nabiya bacdii haddii la yidhahdo sowta ciisa bnu maryam uu imanaayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dabadii oo uu soo degaayo waxaa la odhanayaa nubuwadda nebi ciise waa ka horraysay nubuwadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa ka horraysay waxaana loo jeedaa laa nebiya bacdii nebi aniga iga dambeeyo dib nebi looga yeelaya oo aan hore loogu waxyoon oo dib loogu waxyoonayaa nebi looga yeelaya aniga dabaday ma jiro laakiin nebi nebinimadiisu ka horraysa nebi maxamedoo hore loogu waxyoodoo nebi looga yeelay ficlan waxay lagu soo dejiyey ya in markaa dib ka yimaado la diidi maayo xadiiskana diidi maayo cid sidaasana waxaaba imanayo qura ciisa bnu maryam axad kaleoo markaa nebi maxamed dabadi imanaya oo xataa hore nebi u ahaa oo dib markaa ka imanayaana maba jiraba isagana markaa nubuwadiisu waxay ahayd mid ka horraysay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nubuwadiisa yani saas weeye marka waa khatamu nabiyiin nebiyada lagu khatimay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam maa kaana muxamadun aba axadin min rijaalikum walaakin rasuula allahi wa khaatama annabiyiin marka ciddii sheegata nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii lasoo diray dabadeed walow haba noolaado intuu noolaa ha noqoto markii dambe nebiga la oofsadee u dhintay ha noqoto ciddii sheegata in nebi laga dhigay ciddii sheegatee kale waxay noqonaysaa mid ku gaaloobaysay noqonaysa cidda u rumaysayna waa ku gaaloobaysa waanuu sheegay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inay dad soo bixi doonaan beena beenawaasiyaa oo nebiye sheegan doonaa ya yakuunu bacdii dajaaluuna kadaabuuna qariiban min alaasiin kulluhum yaddacii annahu nabiy sida xadiiska saxiixa uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa markaa iman doona aniga dabaday waxa jiri doona qaar beena beenawaasiya ah oo dajaaliin ah oo been badan oo soddon ku dhow soddon ku dhow oo mid waloo ka midiba uu sheegan doono inuu nebi yahay qaarkood waxay soo baxeen iyadoo nebi maxamedba weli aanu dhiman ou nool yahay waxaa ka mid ahaa kuwaas musallimat alkadaab baa ka mid ahaa kuwa soo baxay iyadoo nebigu nool yahay calayhi salaatu wasalaam nebigana ergaabu u soo dirtay markaasuu wuxuu yidhi anna rasuul baa tahay anna rasuul baan ahay yacni dhulkana qurayshi ma laha yani marka kala barh inoo yihi yani war noocaasa ayuu ku hadlay waxaanu markaa ergada markaa mawduuca noocaasa ayuu ka hadlayey markuu sidaas uu markaa soo yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay kii la tusay inuu yahay ayuu markaa sheegay waxaanu tilmaamay saxarkaa wax la eeg hadduu weydiisto inaanu siinayn ayuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam saxaabadii nebiga sala allahu alay wasalam ayaa la jihaaday akhiiranna markii dambe dilay khilaafadii abibakar waxaa kaloo ka mid ahaa kuwii soo baxay iyadoo nebiguba nool yahay calayhi salaatu wasalaam oo fii daari dunya uu ku nool yahay aswad alcansi ayaa ka mid ahaa oo isaguna yaman ka soo baxay isaga waxaweyan yacnii waxaa la dilay markuu nebigu dhimanayay ayaa markaa la dilay mala maalintuu dhimanayay mise maalintii ka horraysay adigu habeenkeedii ayaa la dilay marka sharkiisi isagana halkaas ayuu isku taagay waqtigii saxaabadana qaar kalea soo baxay yacni qaar kale ayaa markaa soo baxay marka adigu calaa kulli xaal yacni marka kuwaasna oo nebigu ka warramayna calayhi salaatu wasalaam saasay u soo baxeen culammaduna waxay yidhaahdeen marka uu nebigu yidhi qariiban min alaasiin looma jeedo mid kastoo yidhaahda nebi baan ahay waayo dad fara badan baa dee taas iska sheegta dad badan ayaa iska sheegta oo kii xoogaa markaysa markaa yaro khalkhalaaba dee wuxuu yidhahdaa waxbaa lay sheegaa waa nebi baan laakiin waxaa loo jeedaa kuwii arrinkoodu caanbaxay oo atbaac yeeshay oo shawke iyo awood yeeshay ayaa laga tilmaamayaa qariiban min salaasiin arrinkooduna caanbaxay dad sidaa ku raacsan oo atbaac oo badanna markaysa markaa yeeshay haddaba wuxuu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam inay khulafo madaxi jiri doonto isaga debadii khulafo ah oo nebiga ka khaliif ah nebiga ayay xukunka uga dambaynaysa khaliifo waxaa loogu magacaabay yacni waxa weeye xukunka ayay isaga dambaynayaan yacni nebigana uga dambaynayaan khulafadaasi dee waa qaybsamaan oo qaarkoodna waa yacni khilaafa calaa minhaaji annubuwa qaarna waa khilaafo dee aan calaa minhaaji nubuwa ahayn khilaafo dariiqii nebinimada ku sugan ya dariiqii nebiga khilaafo ku sugan oo nebiga markaa raacaysa yacni marka weeye calaa minhaaji nubuwa ah marka khilaafada calaa minhaaji nubuwa ah iyagu ma badnayn ee waa yaraayeen marka fayaksiruun kuwa laleeyahay waa badanayaan waa kuwa ka dambeeyaa laga tilmaamaya khilaafada calaa minhaaji nubuwana waaba koobnaydoo xadiiskii safiina waxa uu sheegayey soddon sano inay tahay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay yacni khilaafatu nubuwati bacdii alaauuna sana khilaafada nubuwadii aniga dabaday ahaatay waa soddon sanaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam soddonkaa sana waxay noqonaysaa waa khilaafadii abibakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali iyo lixdii bilood ee xasan ibnu cali waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhintay sannadii koob iyo tobnaad ee hijiriga ayuu dhintay afartaa khulafada ana khilaafadoodu waxay ku ekayd ilaa sannadii afartanaad oo la dilay cali ayay ku ekayd taladii waxaa cali uga dambeeyey inankiisii xasan bnu caliy oo isaguna lix bilood maamulka hayey reer shaamna waxa weeye waxay ku sugnaayeen maamulka waa ka baxsanaayeen oo mucaawiya ayaa markaa xukumaya marka muslimiintu de way kala jabsanaayeen laakiin imaamka xaqa ee dhabta ah waxa ahaa cali bnu abi taalib markuu noolaa markii dambena xasan baa noqday markii dambena xasan ayaa noqday mucaawiyana markii hore kuma haysan maamulka iyo imaamnimada kulama muransanayn cali ee wuxuu lahaa ciddii markaa cusmaan dishay waa in la helaa qisaastiina laga ogaa qisaastiina laga ogaa yacnii awliyaau damkii ee cusmaan maadaama aanu nahay raggii cusmaan dilay ilaaba ilaa waa in la qaqabtaa si waxa weeye markaa xukunka looga ogo dee nimankana waa niman awood lahoo marka hub haysto oo aan marka afraad ahayne badan cali wuxuu ku yidhi ha la qabtee horta daacada bixi yacani dadkii oo iskhilaafsan oo marka dadkii kala jaban yihiin iyaguna awood ay leeyihiin yacni ta noocaasa waxay ula muuqatay cali bn abi taalib inaan yacni markaa la qaban karin ee mafsado ka badani ka dhalanayso ha la qabtee daacada bixi buui dabeedna markaasi may ilaa marka waxa weeye arrinkaa la sameeyo wax gacanaan dhiibaya ma jiro halka isku dhacu ka yimi waa halkaas calaa kulli xaal markii dambena fitnadii baa dhacday sidii iyadoo marka waxa weeye dagaalladii dhaceen yacni marka waxba aan la gaadhin yacni marka xal ah iyo isku imaansho ah ayaa marka cali lagu dilay muddo shan sana a gudaheed baynay marka iska ahayd shan iyo soddonkii buu qabtay talada afartankiina waa la dilay dagaalkiina waxba ma soo kordhin reer shaam hadday daacada ka baxsanaayeenna qaar daacadii soo gala kama yeelin marka waxa weeye mafsado ka timi mooyaane maslaxa ka timi ma jirto saxaabadana midnaba dagaalka ma doonayn laa cali walaa mucaawiya midna ma doonayn iyo keyrkood toona oo saxaabada ka midi ma doonayn umurahana ijtihaad bay ku dhaceen ijtihaad ayay marka ku dhaceen yacni saas yadaa bay ahayd dhammaanna way isku wada cilkaambiyeen dadkii ahlu fitnaha baana ka qayb qaadanayey in markaa waxaa dagaaladani ay dhacaan oo nimankii waxa weeye dee shawkada ee dilay dee ciidanka cali bay ku jiraan awood bayna leeyihiin awood bayna leeyihin marka niman si yar loo qaban kara maaha marka sidaas ayaa arrinku ku dhacay akhiiran markii dambe waxa weeye xasan ibnu caliy taladii qabtay waxay ula muuqatay inuu waxaweye isagu tanaasulo si muslimiinta dhiiggooda loo dhowro oo maamul keliya ay u yeeshaan dabeed naftiisiibuu casilay xilkii wuxuu ku wada wareejiyey mucaawiye ayuu faraha uga qaado ku wareejiyey islaaxii baa ka dhacay oo sannadii koob iyo afartanaad bay ahayd oo caamaljamaaca loo bixiyey waa sannadii jamaacada iyo ijtimaaca caamaljamaaca nebiguna sidaasuu ammaanay yacni islaaxa ah ee markaa uu xasan samayn doonuu nebigu sii ammaanay dagaalka ma ammaanin oo waxa uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina bnii hada sayidun walacala allaha an yuslixa bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin xasan ibnu caliy ayuu ka yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam inankaygani waa inankii inantiisu dhashay inankaygani waa sayid waa mid mudan oo faadila walacala allaha an yuslixa bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin waxaan rajaynayaa ilaahay inuu ku islaaxiyo laba kooxoodoo waaweyn oo muslimiinta ka mid ah sababtiisa inuu ku islaaxiyaan rajaynaya islaaxi waa kaas weeye marka nebigu islaaxuu tanwiihiyey ammaanay dagaalkii ma ammaanin dagaalkii ma ammaanay marka khayrku wuxuu ku jiray sida uu markaa xasan ibnu cali yeelay ayaa khayr ku jira marka khulafada badanaysaa waa khulafadii ka dambaysay xadiiskaa safiina culamada qaarkood waa taxsiiniyeen waxna waa xadiis xasan ah marka kuwa kale in khulafo lagu magacaabi karo walow calaa minhaaji nubuwa yayna ku sugnaanay ayaa laga qaadanaya xadiiska wasayakuunu bacdii khulafaau fayaksuruun way fara badanayaan qaar baa iska soo dababaxaya qaar baa hadday doonaan talada isku qabsanaya nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey maxaadna faraysaa maxaadna amraysaa wuxuuhi baycadoodu siday u kala horraysay u kala oofiya yaa oo kii baycadiisu horraysay baycadiisa u oofiy oo markaa aqoon yani yani marka isaga ateeca dabeedna ku xigay dabeedna siday u kala horreeyeen saasay u kala xaq leeyihiin marka sidaa u kala ateeca oo baycada marka baycadooda u furiya baycaduna waa ballankii heshiiska weyi ballanka samciga taacada loo ballanqaaday ayaa laga tilmaamaya baycada hmm, in la ateeci doono la maqli doono xaqooda siiya allahna xaqiinna ka barya bimacnaa xaqiinna haddii ay wax ka mida idin siin waayaan yacni markaa kula dagaalamine ilaahay xaqiinna weydiista isagaa xadiis kale inoo sii caddayn doono inoo soo socda ilaahayna isaga weydiinaya oo kala xisaabtamaya yacni maamulka iyo waxa u dhiibay iyo wuxuu marka amray inay ilaaliyaan ilaahay baa weydiin doona oo kala xisaabtami doona wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk